بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين allah subxaanahu watacaala wuxuu aayaadkan ilaahay kaga hadlay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuurta xaqana beeniya nimankani waxay la yimaadeen waxa baadilka la yidhaahdo labadiisa qayboodba baadilku laba qaybood buu leeyahay mid waxaa la yidhaahdaa kadibun cala allah waa ilaahay oo laga been sheego ka kalena waa beenin rasuulka ilaahay la beeniyo oo macnuhu wuxuu noqonayaa waa baatil in lagu hadlo xaqana la hor joogsado allah wuxuu idhi subxaanah faman adlamu yaa ka dulmi badan miman qof yaa ka dulmi badan kadaba ku been abuurtay cala allaahi alla dushiisa been ku abo ka dulmi badan oo waxaan ilaahay u cuntamin ilaahay u nisbeeyey faman kuma adlamu yaa ka dulmi badan macnaa cid ka dulmi badani ma jirto minman qof kadaba ku been abuurtay cala allah oo wakadaba beeniyey wakadaba beeniyey bisidqi xaqa iyo runtiina beeniyey oo wakadaba beeniyey bisidqi beeniyey runtii id xilligii beeniyey jaa'a uu u yimi ku isaga qofkaba asidqu id xillina beeniyey jaa'a uu u yimi hu qofkaa asidqu alaysa miyaanu ahaanin fii jahannama jahannama dhexdeeda miyaanu ugu sugnaanin maswaa hoy lilkaafiriin kuwa kaafiriinta a miyaanu ugu sugnaanin macnaa hoy ku filan miyaan ahayn alaysa alaysa miyaanu ahaan fii jahannama jahannama miyaanu ugu sugnaanin maswan hoy lilkaafiriin kuwa kaafiriinta a miyaanu ugu sugnaan wاladii midka jaaءa la yimi bisidqi xaqa ka la yimi iyo wاladii midka sadaqa rumeeyey bihi xaqa rumeeyey waladii jaaءa bisidqi huwa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama wاladii sadaqa bihi waa nabiy llaahi amba wاladii jaaءa bاsabti waa jibriil waصadaqa bihina waa nabiy llaahi muxamed tafsiir kale wuxuu odhanayaa mawsuulkanima waa bimacna waa jamaco wاladii ay wاladiina oo wاladiina kuwa jaaءa la yimid bisidqi runta ee wasadaqa rumeeyey bihi sidqigii runtii xaqii rumeeyey ulaa'ika kuwaas jumlada dambaan ku daranaynaa bay leeyihiina la jamciyey ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba almuttaquun almuttaquun kuwaasunba ah kuwa mutaqiinta ilaahay ka baqda subxaanahu watacaala lahum waxay leeyihiin maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbi agtiisa ayay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayay ku leeyihiin daalika taas oo ah inay helaan waxay doonaanba alla agtiisa jazaau lmuxsiniin kuwa samafala abaalmarintooda weeye jazaau lmuxsiniin kuwa samafala abaalkooda weeye ilaahayna subxaanahu watacaala sidaasi ayuu waafajiyey oo maxay u samafaleen marka axsanuu ku xidh ma ogtahay waxay u samafaleen liyukafira allaahu si uu alle uga dhaafo canhum ayaga xaggooda si uu uga dhaafo aswa aladii kii ka ugu xumaa camiluu ay sameeyeen way samafaleen bimacnaa adduunyada maxay u samafaleen liyukafira si uu uga dhaafo allaahu alla uu uga dhaafo aswa alladii kii ka ugu xun kii ka ugu xun camiluu ay sameeyeen iyo wayajziya waliyajziya si ugu abaalmariyo waliyajziya si uu ugu abaalmariyo hum ayaga ajrahum ajarkooda si uu alla ugu abaalmariyo biaxsani aladii kii ka ugu wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya yacmaluuna kay samayn jireen markaa qofka bini aadamka ahi aba qofku wuxuu sameeyaa saddex camalunbuu sameeyaa baa la yidhaahdaa aswa iyo axsan iyo laa aswa'u wala axsan macnaa aswa waa almacaasi wixii macaasi oo dhan baa alaswa la yidhaahdaa shayga si xun weeye axsankana waxaa la yidhaahdaa aaacaat laa aswa wala axsanna waa almubaaxaat waxyaabaha mubaaxaatkaa weeye oo shaygu mar hadduu mubaax iska yahay samayntiisa iyo ka tegiddiisa labaduba ay kuu bannaan tahay kuma xidhmo waxa la yidhaahdo sawaabka iyo ciqaabku midna marka labadun baa laisku abaalmariya marka shay xun ay sameeyeenna ilaahay inuu ka dhaafo kuna abaalmariyo shaygii ay sameeyeen aladii kaanuu yacmaluun allah wuxu uhi subxaanahu watacaala alaysa allaahu alla miyaanu ahaanin macnaha wuu yahaye bikaaf kii ku filan ay bikaafin kii ku filan alla miyaanu ahaanin cabdahu addoonkiisa cibaadahna waa la akriyaba sabciyi addoommadiisa alla miyaanu ku fillaan alaysa allaahu alla miyaanu ahaanin bikaafinkii ku filan cabdahu addoonkiisa alla miyaanu ku filaanin wayukhawifuunaka waxay kugu cabsi gelinayaan nebi muxammadow bialadiina kuwii ayay kugu cabsi gelinayaan min duunihi alla sokadii ahaaday macnaha nimankan mushrikiinta ahi waxay kugu cabsi gelinayaan asnaamtooda oo inaad ilaahay sucinayo wax ku yeeli karaan oo aad ka baqayso ayay u haystaan markaa taasina waa jahli iyo lunsanaa weeye shirkiga nooca ugu xun waxa ah min anwaaci ugu liita in qofku uu ka baqo cid aan ilaahay ahayn weliba cidda dabeeuga qaarkood ay tacdiimiyaan haddaad ka baqato oad tidhaahdo waxbay ku yeelaysaa amba waxbay kuu dhimaysaa waa guuldaro culus weeye siiba waxyaabaha ilaahay kayrkood la tacdiimiyo waa inaanad ka biqin haddaad baqato khabiir baad gelaysaa wa yukhawifuunak waxay kugu cabsi gelinayaan nebi muxammedow kuwa mushrikiinta ahi biladiina kuwa min duuni alla sasagaali kuwaasay kugu cabsi gelinayaan waman yublil qofkuu lumiyo waman midka yublil uu lumiyo allaahu alla qofkuu lumiyo famaa lahu qofkaa uma ahaanin min haad mid hanuuniya ay haadin mid hanuuniyaa uma ahaanin weeye waman qofka yahdi allaahu alla uu hanuuniyana famaa lahu qofkaa uma ahaanin min mudillin mid lumiya mid lumin doonaa isagana uma ahaninoo ma baadiyoon doono alaysa allaahu alla miyaanu ahaanin waa uu yahaye bicasiiz ka aan cidina ka adkaanin cid walba muquuniya bintiqaamin casiiskaasoo bintiqaamin aargudashana u saaxiiba amba aargudashana leh allah miyaanu sidaa ahayn oo yahay weeye wallaahi la in sa'alta haddaad weydiiso nebi muxammadow hum ayaga haddaad weydiiso oo aad tidhaahdo man kuma ayaa khalaqa abuuray assamaawaati samadka kuma abuuray iyo waalarda arladaba la yaquulunna waxay odhan doonaanay odhan doonaan allaahu alle weeye ka abuuray khabarka u qadar allaahu alle weeye ka abuuray sidaasay odhan doonaan allah wuxu uhi subxaanahu wa kul waxaad tidhaahdaa markay ilaahay iqiraan tawxiidkiisa rubuubiyada ah ee ilaahayka sheligii abuuray waxaan inuu yahay kul waxaad tidhaahdaa afara'aytum bal iiga warrama ey akhbiruuni afara'aytum bal iiga warama maa tadcuun waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii afara'aytum bal iiga warama maa tadcuuna waxaad caabudaan eed baridaan min duuni illaah in araadanii allaahu alle hadduu ila doono bal iga warrama in araadanii allaahu alle hadduu ila doono bidurrin dib hadduu alle ila doono hal hunna ma yihiin kuwaas aad caabudaan waa mu'anaf waa la ta'niisinayaayoo waxaan waxba tari karaynin weeye in araadanii allaahu alle hadduu ila doono bal iga warrama bidurrin dib hal hunna ma yihiin iyagu kaashifaatu durih dhibkaa alla ila doonay kuwii qaadaya isu idaafee kaashifaatu durihi dhibkuu alla ila doonay kuwa qaadaya matihi ma yihiin ayagu awamase araadanii haddii uu alla ila doono biraxma raxmad hadduu alla ila doono hal ma yihiin kuwaasi mumsikaatu raxmatihi raxmadda alle kuwii qabanaya mumsikaatu raxmatihi raxmaddiisa alle kuwa joojinaya ma yihiin qul waxaad tidhaahdaa nebiyow xasbiya ka igu filani xasbiya ka igu filani allah alla weeye calayhi isaga uun yatawakkalu ayay cugsadaan calayhi isaguunbay yatawakkalu cugsadaan almutawakiluun kuwa cid kala saarta amba ilaahay codsadaa waa mu'miniinta e alla ayuunbay codsadaan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa qawmi walkayow icmaluu ku camalfala calaa makaanatikum xaaladiinna waa tahdiid bal sidaa aad tihiin ku jira calaa dariiqatikum waa tahdiid iyo waciid baa la icmaluu ku camal fale calaa makaanatikum sida aad hadda ku jirtaan ee xumaanta iyo leexsanaanta ilaahay baad ku arki doontaane innii aniguna caamil kii camal fali baan ahay calaa manhajii wa dariiqatii fasawfa mar dambe waa dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan man mafcuulka halkaa dhig fasawfa mar dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan man qofka ya'tii uu u iman doono hi qofkaba cadaabun cadaab uu u iman doono cadaabkaasoo yukfii dullayn doona hi qofka oo wayaxillu uu ku degi doono amba ku habsan doono calayhi korkiisa cadaabun cadaab uu ku degi doono cadaabkaasoo muqiim daa'im ah qofkaasaad arki doontaan innaa annaga ayaa anzalnaa soo dejinnay innaa annagu anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayka korkaaga nebi muxammedow alkitaaba kitaabkan qur-aanka ah ayaanu kugu soo dejinnay maxaanu u soo dejinnay linnaasi dadka daraaddood waa laamu tacliil ay liajli innaas dabka dartood baanu u soo dejinnay macnaha si ay ugu camal falaan bilxaqa xaq daraadii baananu u soo dejinnay amba bilxaqa xaq xaalaanu ku sugannahay walijamiici alkhalq insi iyo jin intaba faman qofka ihtadaa hanuunay falinafsihi falinafsihi wa khabarun limubtada'in maxduud faman ihtadaa qofka hanuunay ay ihtidaa'uhu hanuunkiisu linafsihi naftiisa ayuunbuu u sugnaaday falinafsihi unbuu u hanuunay waman qofka dalla luma ee baadiyaysa fa innamaa yadilu wuxuu u lumay uun calayhaa ay calaa nafsih macnaha lumidda ciqaabka ka dhashaa naftiisa ayuunbay ku dhici doonaa wamaa anta adiguna maad ahaanin nebi muxammadow calayhi maad maad ahaanin waxaanu leenahay tacmalu camalan laysa ay camal falaysa wamaa anta maad ahaanin nebi muxammadow calayhim ayaga korkooda biwakiil mid loo tala saartay macnaha adiga xilkaama saara oo mas-uuliyaddooda iyo hanuunintooda adiga kuma saaree inaad wuxu sheegtuun ku saaran allaahu alle yatawaffaa wuxuu oofsadaa alanfusa nafaha xiina mawtihaa goorta ay dhimato xiina mawtihaa geerideeda xilligeeda ayuu oofsadaa wallatii tiina wuu qaadaa lam tamut aan dhimanin fii manaamihaa hurdadeeda ayuu alle ku qaataa aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu watacaala inay jirto laba dhimashaba mid waxaa la yidhaahdaa waa dhimashada weyn amba mawtatu lkubraa ta kalena waa suqraa weeye marka ilaahay baa habeenkii dee sayalmayt buu qofku noqonayaa markuu seexdo oo dee ruuxdii ilaahay meeluu og yahay ayuunbu alla joojiyaa markaa tasarufkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo waxqabsasho iyo sakanid qofku innaba ma laha ma arkaysaa dadkii dhimatayna waabay dhimatay sidaa darteed markaad seexanayso waa inaad ilaahay subxaanahu watacaala aada isku xidho weeye waayo rasuulku waa kii lahaa salawaatu llaahi wasalaamu calayhi ma arkaysaa idaa awaa axadukum ilaa firaashi markuu mid idinka idinka midi damco inuu jiidsado gogoshiisa uu tago macnaha gogosha yaanu iskaga seexanayna ha iska hurgufo oo ha iska hagaajiyo fainahu laa yadrii maa khalafahu calayh waayo waruma hayo gobashiisa wuxuu soo weydaartay waxaa dhici karta in bahalkiba uu jiifo haddaad istuurto un dabadeeto waa inuu yidhaahdo ayaa rasuulku yidhi bismika rabbii wadactu dembii ilaahayow magacaaga ayaan ku jiifsaday oon dhinacayga ku dhigay wa bika arfacuhu waa inuu sidaa yidhaah markaa wuxuu ku darayaa qofku in amsakta nafsii ilaahayo naftayda haddaad qaaday sidaa ku tagto farxamhaa ilaahayow u naxariiso wa in arsaltahaa faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin haddaad soo dirtana ilaahayow ilaali waxaad ku ilaalisaa addoommahaaga saalixiinta ah sacdusalaf waxay leeyihiin arwaaxdu way is arkayaanba macnaa arwaaxu lamwaat markay dhintaan iyo arwaaxu alaxyaa markay seexdaan ayay kulmayaanoo way isgaranayaan waa sidaad uba aragta bay yidhaahdeen qof dhintay oo kale wallahu aclam allaahu alleh yatawaffaa wuxuu qaadaa alanfusa lafaha nafta ayaa ilaahay qaadaa nafaha xiina mawtihaa dhimashada xilligeeda xiina mawtihaa markay dhimato xiina mawtihaa haa waxay u noqonaysaa anfusta dhimashada xilligeeda ayuu qaadaa xilliga dhimashadeeda ayaa ilaahay oobsadaa waalatii fiina ilaahay wuu qaadaa lam tamut aan dhibaninna alla wuxuu ku qaadaa ku oobsadaa fii manaamihaa hurdadeeda fayumsiku alla wuu hayaa fayumsiku wuu hayaa allatii tii buu hayaa qadaa uu ku xukumay calayhaa ayada korkeeda almawta geerida taasuu ma daayo wa yursilu wuxuu diraa iska sii daayaa alukraa ta kale ee aan akasheedu dhammaan ilaa ajal buu alla sii daayaa muddo ilaa ajal muddo intay ka gaadhayso muddadaasoo musamma la magacaabay alla inna fii daalika kaa ayuu ku sugan yahay la aayaat aayaad baa ku sugan liqawmin dhul bay ugu sugan tahay duulkaasoo yatafakkaruun ayagu fadkaraya ayaa ilaahay yidhi subxaana am itakaduu fal eh itakaduu waxay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokodi macnaa kuwa la caabudo ayay shufacaa'a kuwa ergeeye ka dhigteen am ittakhaduu ma waxay samaysteen min duuni illaahi alla sokodi shufacaa'a kuwa ergeeya oo asnaamtan ay leeyihiin way noo ergayn doonaan iyo waxyaabahan ay caabudayaanoo waxaan u caabudaynaa inay noo ergegelaan unbay yidhaahdeen qul waxaad idhaahdaa nebiyow awalow kaanuu ay ayashfacuuna qadar ayashfacuun miyay ergaynayaan kuwa ay caabudayaan walow kaanuu haba ahaadaani laa yamlikuuna kuwa aan helaynin shay a ah, shaynaba aan mulkiyeen haba ahaadaani oo walaa yacqiluun ymlikuuna dhaka oo walaa yacqiluun aan waxbaba caqliyaynayn ma iyagoon waxbaba haysan wa caqliba aan lahayn miyay ergayn karaan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow lilaahi alla ayuunbaa iskale waa qabarkii oo muqadama ashafaaca ergada rabbibaa iskale oo aqbala jamiica xaala kownihaa jamiica xaalay tahay dhammaanteedba waa la jamciyey ma arkaysaa waayo shafaacada amba erjadu waxay ka imanaysaa dhinacyo badan baad moodaa in shaaficiintaa badan sila idhaahdo ambiyadii saalixiinta almalaa'ika wamaa ilaa dalik amba shafaacada ayaa badanaysa oo dee shafaacatu alcudma oo rasuulku gaar u leeyahay iyo shafaacooyinka kale ka dambeeya sidaa in loo jamciyeyna way suurowdaayoo labaduba wax sugan weeye kullu waxaad tidhahdaa lilaah allah ayaa iskale ashafaaca waa mubtadiyo muahara waana mukhallaa bilal jamiica siday u dhan tahayba rabbi baa iskale cid kale oo shafeeco qaadaysa ergeeni kaana ma jiro shafaacada asalkeedu waa ergo af soomaaliga ergo weeye la ergo galo markaa shafaacadu way badan tahay mid waxaa la yidhahdaa shafaacatu lcudmaa wasa khalqiga oo dhan marka nebiyullaahi aadam loo taga ee nuux la soo mara ee muuse ibraahim ee muuse la soo mara ee ma arkaysa ee cid waliba ay tidhaahdo anigu shaqo kuma lihi ana lahaa rasuulku odhanayo sababta shafaacada ilaahay u siiyeyna wuxuu ilaahay muujinayaa darajada rasuulkan waxaa la yidhaahdaa waa liidhaari mansilati shaafic ayaa la yidhaahdaa marka shafaacada mid wanaagsan iyo mid xunna way u ma arkaysa marka allah subxaanahu watacaala rabbi waa iska leh waxaasan loogu adkaynayaa waa meelaha inta badan shirku uu ka soo dhaco oo asnaamtii ay caabudi jireen nimanka mushrikiinta la yidhaahdaa waxay u caabudi jireen allah ayuun bay noo dhawaynayaan way noo ergeynayaanna way odhan jireen haaulaa'i shufacaa'una cinda allah wamaa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi sulfa wakadalika mushrikiinta maanta jooga aba qubuuriyiinta aba asuufiyat lmunxarifa shakiraan iyaguna waxay isku qanciyeen awliyadan iyo maytaadkan iyo dadkan la baryaya inay yihiin kuwa uu alle u dhowaynaya amba ilaahay uga dhow saa darteed inay iyagana sii jiidi doonaan warso maaha allah wuxuuli subxaana watacaala lahu waxay leeyihiin lahu wuxuu leeyahay alle mulku samaawaati saabka waxa ku sugan buu rabi leeyahay waalard arlada waxa yaalana isaga ayaa iskale uma ilay marka aad rugmataan dabadeed ilaahi ila allah alla xaggiisunbaa turjacuuna laydin celin doonaa waidaa dukira allaahu alle marka la xuso waidaa waqtiga dukira la xuso allaahu alle marka la xuso waxdahu keligii rabbi keligii marka la xuso ee la yidhaahdo waa rabbi isagaa keligii cibaadada leh ee cid kale lama laha ishma'azat way difaac quluubu aladiina kuwii quluubtoodu way didaa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira ajacala alaalihata ilaahan waaxida arkaysa inaad keliyaad leeda ku xidhma qaar baaba ku odhanaya sow maaha xaseed ku xidhma hadda waidaa dukira marka la xuso allahu alla waxdahu keligii ishma'azad way didaa weeye tawbay oo tidhaahdaa quluubu aladiin kuwii quluubtoodu way didaan laa yu'minuuna aan rumaynamin bilaakhira waidaa dukira marka la xusto aladiina kuwa min duuni alla sokoryahaday idaa hum ayagu isla markaaba yastabshiruun way farxaan idaa hum isla markiiba yastabshiruun way farxaan yafraxuun halkasta ka kacayaan ma raxlaysa saarkiis oo marka noocaasay iska yihiin asnaam iyo andaad iyo baraayo iyo baas marka lagu xidho saas oo kale ma arkaysa marka quluubtooda ayaan mutaabaco iyo hoggaansan aan la imanaynin waayo waa qalbi aan khayrka aqbalaynin qalbigu hadduu khayrka aqbali waayo muxuu aqbalaya se shar buu aqbalayaa sawma sarka aqbalo allah wuxu uhi subxaana watacaala tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow allaahumma allahayow cod kale lama odhan mawti awowgaa nebi ismaaciil barina ma odhan kii dhalaya ibraahim iyo khaliiluraxmaanka ahaa barina ma odhan ma og alla berigaa kul waxaad tidhaahdaa nebihow allaahumma allahayow ilaahay baan baryaabuu ku odhan haadeh inuu baryo oo xad wey faadir asamaawaati saadka ka abuurayow waalardi wa faadir alardi arlada ka abuurayow caalim algayb maqanka allaha ogsoonow waashahaada iyo muuqatadaba caalima algaybi yaa caalima algayb waxa maqan allaha ogsoonow waashahaada iyo muuqatada allaha caalimka ku ahow anta adigu taxkumu waad xukumi taxkumu waad xukumi bayna cibaadik addoommadaada dhexdooda waxaad ku xukumi ood ku kala saari fiimaa shii kaanuu ay ahaayeen fiiih isaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa fiima kaanuu yakhtalifuuna fiih wax isku hayeen baad ilaahay oo ku kala saari fi dunyaahum markaasaa kii wanaagsanana ad abaalmarin kii xumaana aad ciqaabi doontaa wey walow anna liladiin kuwii hadduu u ahaan lahaa waa marka cadaabkaasi dhaco walow anna liladiina kuwii hadduu u sugnaan lahaa ay walow sabata walow ana liladiina kuwii hadduu ahaan lahaa dalamuu dulmiga falay hadduu u sugnaan lahaa maa midka fil ardi arlada ku sugan jamiica xaalu yahay hadday lahaan lahaayeen wa midlahu kaa mid la midiina macahu kaa hore maciisa hadduu ahaan lahaa uu helin lahaa arlada wax yaalla iyo wax la mid hee laftadow way iskaga furan lahaayeen bihi kaa la sheegay min suu'i alcadaab cadaabka xumaantiisa iskaga furan lahaayeen min suuqi alcadaab cadaabka xumaantiisa iyo dhibkiisa iskaga furan lahaayeen yowma alqiyaama maalinta qiyaame wabadaa waxaa u soo baxay amba u muuqday lahum ayaga min allah alla xaggiisa waxaa uga soo baxay maa taasaa faacilka ah maa waxbaa u soo baxay lam yakunuu aanay ahayn yaxtasibuuna kuwii filayay waxaanay tiranayn ayaa alla agtiisa kaga soo baxay oo de shirki bay la yimaadeen waxay u haysteen in alle ugu dhowaanayaan laakiin de waxii xaqiiqadii ayay heleen wabadaa waxa u muuqday lahum ayaga waxa u soo baxa u bidhaamay ay dahara wabadaa waxa u soo baxay lahum ayaga sayi-aatu ma faacilka sayiaatu ma kii xumaantiisa ayaa xumaanihiisa dheh sayiaatu ma kii xumaanihiisa ayaa u soo baxay kasabuu ay shaqaysteen waxaaqa waxaa hareereeyey amba ku degay bihim ayaga maasiga ku degay oo koobay kaanuu ay ahaayeen amba ka wareegay waxaaqa waxaa ka wareegay bihim ayaga maakii cadaabkii kaanuu ay ahaayeen bihi isagaba yastahzi'uuna kuwi ku dheeldheela cadaabkii la fogaa ayaa hareereeyay oo koobay baa allah yidhi subxaanahu watacaala waidaa massa markuu taabto alinsaana insaanka markuu taabto qurun dhibin markay taabato dacaana wuuna baryaabaa ilaahay yidhi naca dacaanaa wuu noo yeedha humma dabadeed idaa khawalnaa markaanu siinno ku isaga nicmatan nicmo markaanu siino ay incaaman ay humma dabadeed idaa khawalnaa takwiilku waa bilaash oo marka shay lagu siiyo bilaa ciwadin ayadoo waxaad ku bedeshay aanay jirin bilaash markaanu nicmo u siino uma dabadeed idaa khawalnaa markaanu bilaashsiinnohu isaga nicmata nicmo bilaash markaanu ku siinno mina annaga xaggayaga ka timi qaala wuxuu yidhaahdaa innamaa uutiitu waxaa lay ii siiyey ku nicmadan markaa damiirka maxamu looga dhigay mudakar incaam ayaa loo jeedaa innamaa uutiitu waxaa la ii siiyey hu nicmadan calaa cilmin ogaal baa laygu siiyey ilaahay baa yogaa inaan ahay miskiin iska wanaagsan oo alla agtiisa ku wanaagsan amba calaa cilmin baa laygu siiyey anigu waan aqaanayo farsamo iyo xirfad baan lahayo khabiir baan ahayo waan kala rugrugaybu kuley bal eh hiya nicmadani ma aha siduu u haystee fatina waa imtixaan isagaa lagu imtixaamayo balimusaaqaba iyo in kale walaakina ha yeeshee akarahum ayaga badankoodu laa yaclamuun qad qaala waxa yidhi haa kelmaddaas oo kale inamaa utiituhu calaa cilmin qad qaala waxa yidhi haa kelmadda alladiina kuwii baa yidhi min qablihim ayaga ka horreeye qaaruun soo muuhan famaa agnaa waxba kama tarin canhum ayaga xaggooda waxba kamuu tarin maakii kaanuu ay ahaayeen yagsiguna ku shaqaysta bal muxuu ka taray ama famaa maxaybuu agnaa ka taray canhum ayaga xaggooda maakii kaanuu ay ahaayeen kuwii kasbada ee shaqeeya waxaa haleelay faasaaba waxaa haleelay hum ayaga sayyaatumaa kii xumaantiisa ayaa ku dhaaday kasabuu ay shaqaysteen cadaabkii ay ku muteen waaladiina kuwa dalamuu dulmiga falay dulmiga shirkigu ugu daran yahay ee min haaulaa'i kuwa ka mid ah fayusiibuhum waxa ku dhici doona amba min haaulaa'i ah fayusiibu waxa ku dhici doona hum ayaga sayi'aatu ma kii ciqaabtiisa ayaa ku dhici doona kasabuu ay shaqaysteen wamaa hum walxaal buu ku dhici doonaa maa hum aanay ahaanin bimucjiziin ay bimucjiziina allaha kuwa alla wahsigeliya amba alla ka baxsada awalam yaclamuu miyaanay ogsoonayn awalam yaclamuu miyaanay ogsoonayn anna allaha alle yabsudu inuu fidiyo alrisqa risqa alle inuu u fidiyo liman yashaau cidduu doono wayaqdir alle inuu ku odiriyo miyaanay ogsoonayn ina fii daalika ka laayaatin aayaad baa ku sugan cibro liqowmin bay ugu sugan tahay yu'minuuna alla rumaynayo oo ee sheeke baraday u qaadan maaye wuxuu qaadanayaa axsanu lqasas inay tahay oo xibro ayuu u qaatay marka uu ku camal falaya qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa cibaadiya war rabbigiin wuxuu idin leeyahay dheh qul waxaad tidhaahdaa nebiyow rabbigiin wuxuu idin leeyahay yaa cibaadiya addoommadaydow aladiina addoommada casrafuu ku xadgudbay calaa anfusihim lafahooda ku xadgudbay ee dembigay sameeyeen laftooda unuu ku dhacayo laa taqnaduu ha ka quusanina min raxmati illaahi ilaahay raxmadiisa ha ka quusanina ina allaha alle yakfiru wuu dhaafaa addunuuba dembiyada ayuu dhaafaa jamiica xaalay yihiinba inahu alle kuwa isaguunba algafuur allaha dembi dhaafista badan ah alraxiim ee allaha naxariista badan ah weeye aayaddani waxaad ogaataa waa baaq ku wajahan dhammaan kuwa ilaahay caasiyey hadday yihiin gaal iyo hadday yihiin qaar muslimiina oo kale aan maaragtay iyagu cusaas ah inay ilaahay u soo badkeenaan oo ilaahay u noqdaan subxaanahu wa tacaala ilaahayna dunuubtu siday u dhan tahayba wuu dhaafaa wain kasurat wa kaanat mila zabadi lbaxri ma arkaysaa culimada qaarkood waxay leeyihiin kayra tawba ayaa ilaahay hadduu doono addoon aan ka toobadkeenin buu ilaahay u dhaafayaa culimada qaarkoodna waxay leeyihiin walaa yasixu xamlu haadihi laayati calaa gayri tawba lianna shirka laa yukfaru liman lam yatub oo waa ah haddii la yidhaahdo o dhan shirkigaa soo gudagelaya macnaheedu waxa weeye shirkiga toobad la-aan alle kuma dhaafo ma arkaysa amaa wixii ka sokeeya ilaahay mashiicadiisa u taallaa oo addoonku hadduu ku dhinto isagoon shirki la iman ilaahay dooniyii mashiicada alle ayuu ku hoos jiraa in shaaa kafara lahu wain shaaa cadabahu bicadli ma ilada ina allaha alla yakfiru wuu dhaafaa adunuub ayuu dhaafaa jamiica ina allaha alle huwa algafuur allaha dembi dhaafista badan weeye alraxiim wa aniibuu u noqda ilaa rabbikum rabbigiin u noqda wa aslimuu u hoggaansama lahu alle u hoggaansama min qabli an yaatiyakum waa isku xidhanyiina kala jarin min qabli an yaatiyakum intaanu idiin imanin horteed ilaahay ku xidhma alcadaab cadaab intaanu idiin imanin uma dabadeed hadduu yimaadana laa tunsaruun aan laydiin gargaari doonin min qabli an yaatiyakum intaanu idiin imanin ilaahay ku xidhma alcadaab uma laa tunsaru dabad hadduu yimaado aan laydiin gargaari doonin watabicuu raaca axsana maa midka ugu wanaagsan raaca unsila la dejiye ilaykum idinka laydinku soo dejiye siduu dhan yahayba waa axsan weeye ilaahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala isaga ku tilmaamay watabicuu raaca axsana maa midka ugu wanaagsan raaca unsila la dejiyey ilaykum laydinku soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiin laydinkaga soo dejiyey raaca baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala marka afcalku inaanu baabkiisii ahayn waawaad moodaayo ilaahay subxaanahu watacaala dee kitaabkiisu waa wada axsan weeye min qabli an yaatiyakum intaanu idiin imanin من qabli an yaatiyakum intaanu idiin imanin horteed raaca alcadaabu cadaab intaanu idiin imanin dawata xaalu yahay lama filaan walxaal intaanu idiin imanin antum idinku laa tashcuruun aydaan ogsoonaydaana idan war u haynin an taquula maxaa u raacaysaan an taquula ay lianlaa taquula si aanay u odrhanin amba karaahata an taquul basriyiintu saasay qadalaan laakiin ka kufiyiinta an taquula ay lianla maxaad u raacaysaa an taquula ay lianlaa taquula si aanay u odhanin nafsun nafsina si aanay u odhanin yaa xasrataa alla guuldarradayda qoomamadaydaay calaa maa kii aan ka qoomamoonaayo qarbadtu aan dayacay fii janbi illaahi ilaahay dhinaciisa aan ku dallacay alla xaggiisa yaa xasrataa qoomamabaydaay calaa maa kii aan ka qoomamoonaayo amba aan u qoomamoonaayo farabtu aan ku gasoortaray amba aan dayacay fii janbi illaahi alla xaggiisa iyo daacadiisa wain kuntu waxaan ahaa waa mukhafafadii wey wain kuntu waxaan ahaa la min asaakiriina kuwa dheeldheelaya mid ka mida intaanay sidaa odhanin ilaahay u noqda aw taquul ay lianlaa taquula si aanay u odhanin aw taquula ay lianlaa taquula si aanay u odhanin low anna allaha alle hadaanii hadduu alla i hanuunin lahaa waa goor waxba calaacal karayn low anna allaha alle hadaanii hadduu i hanuunin lahaa lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuttaqiin kuwa allahooda ka baqa ayaan noqon lahaa si aanay taa u odhanin wakhti aanu calaacalku waxba karaynin oo amase taquula ay lianlaa taquula si aanay u odhanin xiina goorta taraa ay aragto alcadaaba cadaabka markay aragto nafku aw taquula ay lianlaa taquula si aanay u odhanin xiina goortay tara aragto alcadaab low anna lii alla aniga hadduu ii ahaan lahaa low anna lii alla ii ahaadeena jara celini alla maxay iigu ahaan weyday oo haddaan celintaa helo fa akuuna aan noqdo min almuxsiniina ah kuwa samaanfala mid ka mida ah. low ana lii alla may ii ahaato sidaa dhe low ana lii alla hadday ii ahaan lahayd shara noqosho rajca hadday ahaan lahayd dunyadii aan ugu noolo oo fa akuun aan ahaa oo ahaateena waa oo haday ii ahaato fa aan noqdo fa jawaabtii lowda tamani min almuxsiniin bala way aragno macnaa ma dhacayso bala loo celin maayo qad jaaadka waxaa kuu timi aayaatii aayaadkayga ayaa kuu imi ayaa ilaahay ku odhan doona naftaa fakadabta waad beenisay nafyahay bihaa aayaadkaasaad beenisay bihaa aayaadkaas ayaad beenisay wastakbarta waanad kibirtay oo waad ka santaagtay wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriin kuwa kufriya mid ka ahaatay waxbaha calaa cali sidaasaa ilaahay ku odhan doonaa subxaanahu watacaala ma arkaysaa waayo waa xilli aan calaacalka iyo catawgu iyo dembiga qirashadiisu aanay waxba tarin wa yowma alqiyaama maalinta qiyaamana wa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisana taraa waad arki nafyaho qafyahow taraa waad arki amba taraa waad arki nebi muxammedow aladiina kadabuu ku been abuurtay cala allaahi alle ku been abuurtay ee ilaahay waxaanu u cunsamin u nisbeeye baad arki wujuuhuhum muswadda xaalay yihiin wejiyadoodu kuwa la madoobeeyey jumlada dhacaysa fii maxali nasbay taallaa fara waad arki aladiina kuwa kadabuu ku been sheegay cala allaahi wujuuhuhum muswadda xaalay yihiin wejiyadoodu kuwa la madoobeeyey baad arki jumlada wada xaale wujuuhuhum muswadda xaalay yihiin wajiyadoodu kuwa la madoobeeyey ayaa dalki doontaa weeye maxaa la odhan marka alaysa miyaanu ku sugnaanin fii jahannama jahannama dhexdeeda miyaanu ku sugnaanin waa hoy miyaanu ugu sugnaanin lulmutakabbirin kuwa maaragtay alle maaragta kibray lilmutashabbiriin kuwa xaqa ka santaagay miyaan halkaa hoy u ahay waa ugu sugan yahay wey wayunajii waa uu badbaadin doonaa wayunajii wuu badbaadin doonaa allaahu alle wuxuu badbaadin doonaa alladiina taqow kuwa alle ka baqay baa ilaahay wuxuu ku badbaadin bimafaazatihim liibaanidooday liibaaneen oo bimaa sabaqa lahu min asacaada ayuu alle ku badbaadin doonaa bimafaazatihim liibaanidooday alle ay liibaaneen ay camal wanaagsan la yimaadeen ilaahayna hore oogaa subxaanahu watacaala inay badbaadi doonaan laa yamasku ma taaban doono hum kuwaas asuu'u cadaab ma taaban doono wax cadaaboo taaban doona xumaani ma jirto walaa hum mana aha ay kuwaasi may ahaan yaxzanuun kuwa murugoon doona walaa hum yaxzanuun murugoon doonaan baa ilaah yeli marka argagaxa weyni dhici doono allaahu alleh khaaliqu kulli shay shay kaste abuurihiisa weeye wa huwa alleh calaa kulli shay shay walba wakiil ilaah arkaya subxaanahu watacaala ilaalinaya weeye lahu alleh wuxuu leeyahay maqaaliidu asamaawaati waa jamcu miqliid waa furayaasha waxa la yidhaahdo maqaaliidu asamaawaati saadka furayaashooda buu alle leeyahay iyo walardi arlada furayaasheedaba waxyaanba khasnadahoodaba ilaahay baa haya haddii khasaa-in la yidhaahdo iyo haddii furo la yidhaahdo labada waa isla macna u weeye waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaahi ku kufriyey halkaa ku xid kafaruu ku kufriyey biaayaati illaah ulaa'ika kuwaasina hum alkhaasiruun hum ayagu alkhaasiruun kuwii khasaare weeye kul waxaad tidhaahdaa afagayra allahi ma alla kayrkii ayaa ta'muruunii ma arkaysaa hayradan waxaad ku camal falaya acbudu daadamba oo kale acbudu kul waxaad tidhaahdaa ata'muruunii ma waxaad i faraysaan an acbuda inaan caabudo hayra allah wa taqdiir dheer sidhib yar u xir kul waxaad tidhaahdaa afa allah ma alla qayrkii ayaa ta'muruunnii aad amraysaan acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluun kuwiinan jaahiliinta ahi marka hayradaasi mafcuul weeye u qadar ficil ata'muruunnii ma waxaad i amraysaan dheh afata'muruunnii ma waxaad i amraysaan an acbuda inaan caabudo hayra allah alla kayrkii inaan caabudo ta'muruunii miyaaday amraysaan acbud inaan caabudo ayuhaa kuwiinan aljaahiluuna jaahiliinta ahow wallaahi laqad uuxiya waxaa la ii waxyooday wallaahi laqad uuxiya waxaa loo waxyooday ilayka adiga waxaa lagu waxyooday nebi muxammadow wa ila aladiina kuwiina waxaa loo waxyooday rusushii min qablika adiga kaa horraysay lain ashrakta nin walba sidaanaa la yidhi lain ashrakta wallaahi lain ashrakta haddaad shariik yeesho ood alle cibaadadiisa cid kale amba wuxuun ad ugu shariik yeesho ee layaxbadanna inuu baabi'i oo uu baabi'i camaluka camalkaagu uu baabi'i sidaasaa loo waxyooday oo walaa takuunanna aad noqon ood noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaroobay mid ka mida aad noqon bal illaaha bal ay eh, bale wacbud caabud allaaha alla caabud kasri buu faa'iideynayaa xasri raduuda cibaadada keligii iskale leh laakiin waa inaad taqaano macna alcibaada waa inaad taqaano anwaacu alcibaada labadaa haddaanad aqoonin guuldarrada ugu weyni markaasay kugu dhacaysaa macna alcibaada haddaad garan weydo iyo anwaacu alcibaada noocyada cibaadada haddaad garan weydo oo shay cibaada hadda cidka adula kacaysaa laabud waa daruuri inay qofka mu'minkee muslimka uu yaqaano cibaadadu anwaacbay leedahay qaybaha cibaada leedahay salaada baa u taqaano rabbi keligii inuu leeyahay aan cid kale ugu tukanin wakadalika markay gawraca taagan tahay alla dartii inaad u gawracdo jidi iyo intitoona kaleaad gawraci markay taagan tahay cud markay taagan tahay tawaasala saarasho markay taagan tahay baryo intaba allah wuxuuri subxaana watacaala bal illaha faacbud ay bal ee facbud illaah facbud caabud allaha caabud wa kun haw min ashaakiriin kuwa shukriya mid ka mida min ashaakiriin kuwa ilaahay u mahadnaqa subxaana wa tacaala aan ku kufriyey wamaa qadaruu may weynaynin kuwa kufriye almushrikuun allaha alle may weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisii xaqa ahayd wamaa qadaru llaha alle may qadarin xaqiiqadiisii qadarintiisii xaqa ahay walxaal baanaya la weynaynin weynayntiisa xaqa ah alardu arladuna jamiica xaalay tahay dhammaantood doobaduba qabdatuhu alle xantoobadiisa ay tahay qabda markeliu ilaahay xantoobinaya fujinaya qabdatuhu ay tahay alla xantoobadiisa yowma alqiyaama ay ahaan doonto madwiyaatun kuwa lagu duuduubi weeye bi yamiinihi ilaahay midigtiisa waa bowl xaal baanay qadarin asamaawaatu samaawaadkuna madwiyaatun kuwii lagu duuduubi ay yihiin wax kastoo la duuduubo ayaa la yidhahdaa madwiyaat saa darteed xasha melakal madwiya ay yidhahdaan biyamiinihi midigtiisa wajimtaa yadayhi yamiin bidix iyo midig ma waa subxaana ilaahay baa ka hufan xumaan oo dhan aan ka hufay wa tacaalaa rabbi wuu ka kor noqday cama ay can iladii yushrikuun wanufiqa waa la afuufa fi suuri baa la afuufa ilaahay intuu soo fujiyo samada xantoodiyo gaaca midigtiisana uu ku duuduubo toddobada samo ayaa ilaahay uu dhaqdhaqaajin doona haakadaa yuxarikuhaa yuqabilu bi maaragtay bihaa weydad markaasaa ilaahay naftiisa uu weynayn doonaa subxaanahu watacaala ana aljabbaar ana almutakabir ana almalik ana alcasiis ana alkariim ma arkaysaa xataa rasuulku wuxuu raacay marka birasuuli illaahi sal alla alay slam almimbara xataa qunnaa ilaa aanu ka nidhaahno malaa rasuulku mimbarkuba waa uu la dhacay oo fi suuq ayaa la afuqa suurtii fasaciqa waxa daatay man baa daatay fi samaawaati ku sugan iyo waman fi lardi arraba kuwii ku sugnaa ilaa man shaaa allahu alla kuwu doona mooyaane waa nafqatu markaasoo kale wey ilaa man shaaa allahu alla kuwu doona mooyaane culamada qaarkood waxay waa nafqa wahiya nafqa waa nafqatu thaaniya waa nafqatu saciq ma arkaysaa waatay la dhimanayaan biha alaxyaau min ahli samaawaati waalardi ilaa man shaaa allah oo wada dhiman doonaa weeye ma arkaysa oo wada dhimanaya wada daadanaya ilaahay cidduu doona mooyaane subxaana watacaala ah, ah, qaar ilaahay saa u ka reebay un baharay uma nufika waxaa la afo nafsadii hore taasi uma nufika waxaa la afuufay fiihi suurtii baa la afuufay ukhraa mar kale oo baci baci nafsatu ayaa la afuufay faidaa hum isla markiiba kuwii meydka aayaddaatay qiyaamun kuwii taagtaagan weyn yanduruun xaal ay eegayaan bal waxa dhacay wa ashraqat way iftiintay alardu arladina way nuurtay binuuri rabbihaa wa ashraqad way iftiintay ashraqad way iftiintay alardu arladii binuuri rabbihaa rabbigeed nuurkiisii bay ku iftiintay allah subxaanahu wa tacaala baa iska fayday kitaabkii markaasaa nuurkii ilaahay baa lifasli qadaa baa ilaahay u yimi arladii markaasay maxsarkii hadalla carasaadkii markaasay arladu iftiisay fii nuuri rabbiha wa aaya min aayaati sifaat sifatu nuur ayaa halkan ku sugan subxaanahu watacaala markaasay siinaysa ila meesha nuurka lama jiro qoraxdi waa kuwii daatay fayixii xidige xaditeeda qoraxdi waa ki laisku duubay meesha dam iftiin kale ma jiro fii nuuri rabbiha ilaahay markuu yidhi subxaana wa tacaala si uu kala saaro khalqiga ayay nuurkiisiida ku ifteen wawdica waxaa la dhigay oo la dejiyey alkitaaba kitaabkii lagu qori jiray camalada wawdica waxaa la dejiyey oo la dhigay alkitaabu wajii'a waxaa la keenay binnabiyiina baa la keenay iyo washuhadaaa markhaatiyadii waqudiya baynahum waxaa khalqigii dhexdooda lagu kala saaray bilxaq walxaal baa la kala saaray hum ayaga laa yuglimoon aan la dulmin wawuiyat waan la siiyey wawufiyat waan la siiyey kullu nafsin naf walba waxaa la siiyey maa camilat waxay shaqaysatay wa alla aclam ka ku cilmiga badan weeye warxaal loo ofiyey naf walba xase wa aclamu alla ku cilmi badan bimaa yafcaluuna waxay samaynaya naf waliba waxay dhibaa la siiyey wasiiqa waan la duubay wasiiqa waa la duubay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxaa loo kaxeeyey ilaa jahannam ayaa loo kaceeyey zumara xaalayhin kooxa isala joogay waa kooxa kala waajacan kawajaada ma og tahay waa sawf caniifa kala duubayaa ma og tahay yudaccuuna ilaa naari jahannama dacaa fala bixay ala saadiqiyo xataa idaa jaauu martay yimaadeen sidaaya xataa idaa jaa-uuhaa hadday naartu u yimaadeen futixat waa la furay markay soo taageen ba futixat waa la furay abwaabuha albaabadeedii hore looma sii furin iloogaabay la sujid ahayd kan oo isku iran ayaa mar kule lagu ri lagaba sii meeshin san ka daboolka laga sii qaado ay sii karaysa aye fusixat abwaabuha waa jawaabtii faqaala waxay yidhaahdeen kola kuwii ku sugan lahum ayaga khasanatuhaa kuwii ku sugnaa malaa'igta ilaalinaysa naartan wa waxay ku yidhaahdeen lahum kuwii kufaarta ahaa khasanatuhaa naartan ilaaliyayaasheedii waa kuwii gaadhka ka ahaa khasanatuhaa naartan gaadhkeedii ilaaliyayaashii jooga waxay yidhaahdeen alam ya'tikum miyaana idiin imanin rusul rasuulla miyaana idiin imanin rasuuladaasoo minkum idinka idin ka mid ahay rasuuladaasoo yatluuna akriya calaykum korkiina ku akriya aayaati rabbikum rabbigiina aayaadkiisa ku akriya oo wayundiruunakum idinka diga liqaa'a yawmikum yowmkiinan la kulankiisan idinka diga haadaa kan ah qaaluu bala maya way noo yimaadeen hadalkale ma jiro qaaluu bala maya way noo yimaadeen walaakin ha yeeshee xaqad waxaa sugnaatay bay yidhaahdeen xaqata waxaa sugnaatay sharibat alcadaab cadaabka kelmadiisii ayaa ku waajibtay cala kuwa kufriyay ama malaagtaas qiila markaa waxaa la yidhi waraysigaa gaadan kadig waa nuuc cadaabka ka mid a maashiibay ku sugan yihin qiila waxaa la yidhi kulu gala abwaaba jahannam jahanama alkaabadeeda gala khaalidiina fiiha sanaaba kaga daran khaalidiina xaala ku waray safiha fa bisa waxaa xumaaday ba allah subxaanau wa tacaala masawa almutakabiri kuwa kibreeya ilaahay cibaadadiisa ka santaagay hoogoodii ayaa xumaaday wasiiqa waa la kaxeeye si wanaagsan cala alnajaa'ibi wafdan ila aljanna ilaah bay u yimaadeen iyagu wafdi ah ma ogtaha wasiiqa waa la kaxeeyey aladiina kuwa itaqow ka baqay rabbahum ila aljannati baa loo jireeyey zumara xaalay yihiin waayo de halka waxaa jooga annabiyuun waxaa kaloo jooga asidiiquun waxaa jooga oo kale alculamaa waxaa kullu sinfin maca sinfin waa sidaasoo kale wey iyaguna kooho ayay ahayen zumara xaalay yihiin ayaa iyagana la duub waxaa maaragtay xataa idaa jaa-uu marka hadday u yimaadeen haa jannadii walxaal hadday yimaadeen futixat ay qad futixat la furay abwaabuhaa oo u sii ballagan yahin iyada albaabadeedii ee sacidu way liibaaneen jawaabta u qadar saasu aw sacidu shay saa doonta ugu qadar shay munaasiba un way liibaaneen walxaalna hadday futixat la furay abwaabuhaa wa qaala waxay tidhi lahum ay lilmuttaqiin khazanatuhaa jannada ilaaliyayaasheedii waxay ku yidhaahdeen salaamu salaamu calaykum korkiina ha ahaato bidkum waad wanaagsanaateen dad wanaagsan baad bidkum waad wanaagsanaateen oo kuwa wanaagsan oo maaragtay wanaagile waad noqoteen oo daahira ee fadkuluu gala haa jannadan gala khaalidiina xaalaad ku waraysa wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan lilaah ilaahay baa ammaan iskale alladii allaha sadaqanaa noo dhabeeyey ee noo xaqiijiyey wacdahu ballanqaadkiisii wa awrasanaana dhaxal siiyey alarda jannada dhulkeeda arduljanna natadawa'u xaal aanu ka degaynanana dhaxal siiyey min aljanna jannada xaggeeda aanu ka degayno xaysu nashaa'u halkaanu doonno xaysu natadawa'u xaal aanu ka degaynanana dhaxal siiyey min aljanna jannada xaggeeda xaysu nashaa fa nicma waxaa wanaagsanaaday ajruulcaamiliina kuwa camal fala ajarkooda waa kuwa ahlulkamihi halkay heleen weeyaane waryaahe war dadku labadaa kooxood ayuunbay noqonayaan ma arkaysaa marka adiga laftigaagu baad ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhanto khaaliqa maaragtay aada iska erayso macaasida kale shirkina aad ka taxadarto shirki ha la ilaaliyo shirkigu wuu fara badan yahay aad buu fara badan yahayo naftii baa loo shariig yeelayaayo maaragta naftii baa ilaahya laga dhigtay hadduu qofku hawadiisa raaco waa u guuldarraysanayaa ma og tahay kadaalika ilaahayna waa in lagu xidhmo weyn ilaahay waa in lagu xidhmo subxaanahu watacaala marka oo nicmadaas ilaahay sheegay ee aan cidina koobi karayin ayaad gelaysaa minkum ay baabat acmaalukum wa aqwaalukum wadaaba sacyukum wajazaa'ukum intii oo dhan bay ugu hambalyeenayaan ma og tahay halkaasi ayay gelayaan jannadana xawjaanu doonno ayay ka degayaan maarkaysaa waa janno la yaab leh maarkaysaa waa dhul taaga dhulkeeda taagga oo dhani waa luul baad moodaa fusilat iljannatu faidaa fiiha janaabib lulu waidaa turaabuhaa almisku iskoonka iyo wax yaalla oo waxaynu suureen karayno maaha ajbay maaragta ilaahay subxaana watacaala maaragtaysaa oo wanaag markaa qofka muuminkii haddii uu la yimaado imaan dhabah oo xaqiiqi ah oo sharci ah waa uu ku guulaysanaya haddii kalena guuldarra dhacaysa wa tara waad aragtaa nebiyo waad arki marka ilaahay wuxuu ka warramay eh, xukunkiisa min ahli janna iyo ahlunaar ayaa halkanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa xusayaa maha xal isaga u cunsama oo ilaahay waa caadil cadaalad darro ilaahay ma sameeyo waxaa ilaahay aadkana uu ku sheegay malaa'igtiisu inay ku xayran yihiin carshiga hareerihiisa inay tasbiixsadaanay ilaahay weyneeyaan ilaahay waxaan u cunsamin oo dhanba inaanay alla u nisbaynin bale way ka fogeeyaan xaqana ilaahay subxaanahu watacaala khalqigana wuxuu ku xukumi doonaa cadaalad weeye allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala wataraa waad arki almalaa'ikata baad arki xaafiina xaal ay safan yihiin baad arki min xawli alcarshi carshiga hareerihiisa ay safan yihiin waa junuud way diyaarsan yihiin ilaahay wuxuu faruun ba yeelaya xaafiina xaalay safan yihiin baad arki min xawli alcarshi carshiga hareerihiisa sabixuun xaalay tasbiixsanayaan oo ilaahay waxaanu cunsimani dhanba ay ka beriyeelayaan bixamdi rabbihim xaala kownihim xaamidiin xaala yihiin kuwa ammaanaya rabbigood amba bixamdi rabbihim rabbigood ammaantiisa iyagoo ku lamaan oo ku ladan bay ammaanayaan oo xamdi iyo tasbiix bay israacinayaan waqudiya waa la xukumay baynahum khalqiga amba khalaa'iqdii dhexdooda bilxaq laba ahaa ee midna geesaha lahayd midna senyada ahayd ayaa ilaahay u kala xaqaaday iskada khalqiga in kale marka iyadoon cidina cid aanay shay kala maqnayn ayaa la kala dirayaa ma ogti shay asahadda ku hirsay garaabada ma ogti kan senyada ah ayaa ilaahay uga darayaa subxaana wa tacaala waqdiya baynahum bilxaq waqiila waxaa la yidhi adduunyadii baa dhammaanaysa moogtay dun ya ahla aljannati khuluud wa ya ahla mawdkii malagu ku shaqaynayay nafta uu kaaga qaadi jiray baa inta la soo qabtay ayaa isagoo u eg sida wax calamalahoo kale ayaa la gowracay dhimasho dambe ma jirto arnaarkuna maalitakunoqo wa qiila arrinta halkan ku dabagowrooda cadaaladda ilaahay alxamdu amaan lilah ilaahay baa iskale allaha rabi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa